بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف الصفة المشبهة باسم الفاعل صفadii اسمka فاacل lagu shabahay تuؤkhذ صفة المشhبه صفo mushabaho waxaa laga soo qaataa الصفة المشhبهaة sifada loo ekeysiiyey bismi alfaacil isimka faacil loo ekeysiiyey waxaa laga soo qaataa min alficli laasim ficilka laasimka ah ayaa laga keenaa calaa madhabi ahli lkuufa aw masdarihi masdar ilficli laasim ficilka laasimka masdarkiisa calaa madhabi ahli lbasra litadulla sifadaasi si ay u tusido calaa wasfin wasfigaasoo qaa'imin bilmawsuuf mawsuufka ku qumay yacni mawsuufka uu ku sifoobay calaa jihati dawaamna ugu qumay sifo mushabbaho waxaa mushabbaha loo yidhi liannahaa tushabbahu bismi alfaacil isimka faacil ayaa lagu shabahaa isimka faacil oo hal mafcuul u tallaaba sida daarib xaggee marka sifada mushabaho isimkaas faacil ka shabahdaa min xaysu alifraadi waaltahniyati waaljamci waalifraadi waaltadkiiri waataaniif tadkiirka iyo taaniidka iyo ifraadka iyo tahniyada iyo jamaca xaggaasay ka shabaadaa ilaan isimkaas faacil oo daarib ah yudakar oo yu'anas daarib daaribatun waana la ifraadiyaa waana la tatniyeeyaa waana la jamciyaa daaribaani daaribataani daaribuuna daaribaat sifada mushabahana waa sidaas oo kale oo waxaan leeyahay dhariifun dhariifatun dariifaani dhariifataani dhariifuuna dhariifaat meeshaasay ka shabahdaa isimka faacil tadkiirka iyo taaniidka iyo ifraadka iyo tatniyada iyo jamca isimka faacil maxay kaga duwan tahay isimka faacil waxay kaga duwan tahay xuduud iyo tajadud ayuu isimka faacil tusiyaa sifadan isaga ku quntay maxaadis mutajadidaha mase waa daa'im haabit ah sidaan soo marnay isimka faacil mutajadid sooma ahayn laakiin sifada mushabaho ayada waa daa'im haabit waa ka duwan tahay qofkan haddii la yidhaahdo dhariif waa qof caqli leh oo dhug leh waana sifatun haabitatun daa'ima laakiin haddii la yidhaahdo qaa'im qiyaamkan mar kasta maku sifaysan yahay markaas kuma sifaysna marna waa taagan yahay marna waa fadhiyaa marna waa socdaa marka waa mutajadid macnaheedu waa saas dhankaasna waa u eegyahay dhankan waa kaga duwan yahay mihaalu daalika haadaakan rajulun waa nin ninkaasoo xasanulkhuluqi dabcigiisu uu fiican yahay xasanulkhulqi ama xasanulkhuluq soo wasfi ma aha xusnulkhulq waa wasfi wasfigaas yaa ku sifoobay rajulka haadaa rajulun ila rajul hadda waa mawsuuf xasanulkhuluqina waa sifadii sifadan marka waxaa ku sifoobay rajulkaas calaa jihati dawaami waathubuut ishtiqaaquhaa tubna sifatu lmushabbahatu bismi alfaacil sifada isimka faacil lagu shabahay waxaa laga dhisaa min alficli laasim ficilka laasimka ah isim faacil laakiin sida aan soo marnay laazimna waa ka imaa jiray mutacadina waa ka imaa jiray ama sifatu lmushabaha fa inaha laa tubna ila min alficli laazim ficilka laazim keliyaa laga dhisaa sawaaءn waxaa isku mida kaana hulaaثiyan ficilkaas inuu hulaaثi yahay am fowqa hulaaثi iyo inuu hulaaثi ka sarey waa isku mid sifada mushabaho ficilka laga dhisa ama hulaaثi ahaado ama hulaaثi ha ka sareeyo lakin waa inuu laazim yahay min athulaathi ficilka thulaathi dhisitaanka sifada mushabaha laga dhisaa yaqlibu waxaa badan ishtiqaaqu ahaa sifada mushabaho in laga keeno min facila in laga keeno wa facula sida qaalibka ahna labadaas ficilay ka imaataa facula iyo facila waqad tusaaqu sifada mushabaho min facala bifatxi lcayn facala in laga keeno waa dhici kartaa laakiin sida qaalibka xagga ka imaataa facula iyo facila asifatu min facila sifada mushabaha oo ficilka facila ka imaata wa taatii min hada alficli sifada mushabaha way imaataa min haada alficli ficilkan oo facila ah min hada alficli ficilkan oo facilo ah waxaa ka yimaada dheh wa taatii faacilkeeda alowsaanudaas damba waaya wa taatii min haada alficli waxaa ka imaata lowsaanu laati owsaanta soo socota oo yacni sifo mushabaha ah afcala wa mu'anahuhu faclaa sifada mushabbaho oo facilo ka imaata owsaan ay leedahay kan koowaad waa afcal afcal oo facilo ka yimid haddaa aragto waa sifo mushabbaho mu'anadkiisuna faclaa uu yahay asagaasaa wuxuu leeyahay marka alwaan iyo cuyuub alwaanta waxaa ka mid a axmar xamraa afcal faclaa soo maaha xaggeena ka yimid min xamira uu guduutay xamira suu ficilo ma aha waana laasim sifada mushabbaho oo ah xamira ka timaada mudakarkeedu axmaray ah ku imaanee waa faclaa dhadigana muxuu ku imaanaa xamraa rajulun axmar wa imra'atun xamraa waa sifo mushabbaho marka mudakarkuna waa sifo mushabbaho muanadkuna waa sifo mushabbaho axmar xamraa abyad baydaa min bayda soo lagama keenin xamira bayida ayaa laga keenay alcuyuubu daahira taas alwaantay ahayd midabada aswad sawdaa akhdar khadraa isagoo cuyuub daahir ahna acwar cawraa min cawira soo lagama keenin il buu beelay rajulun acwar wa imra'atun cawraa rajulun acmaa imra'atun camyaa haweeney indhala camiya ah laga keenay alxilya quruxda waa ficilku tusiya qurux ficilka kaxila ah oo macnaheedu uu yahay indhihiisii yaa madoobaaday sifadeeda mushabbaho oo mudakarka waxay ku imaanee akxal muanadkan wuxuu ku imaanaa kaxlaa rajulun ah, akxal imra'atun kaxlaa waa sifo mushabaho marka madowga isha meesha qofku wax ka arkaa madowga ay madowdahay waa xilyatun daahira cuyuubtana geli mee alwaantana geli mee ilaan ceeb ma aha ayaga agtooda amaanay ka tahay kaxlaa wasanka labaad faclaan wa muanahu faclaa mudakarkana faclaan mu'anadkana facla uu ku yimaado waa sifo mushabaho facila wixii ka yimaada oo mudakarkiisu faclaan uu ku yimaado mu'anadkiisuna faclaa waa sifo mushabaho maxaa ka mid ah shabcaan shabca qadbaan qadbaa qadbaan marka lagama wado qofka mar intuu caroodo iska jooga laakiin waa nin caro badan aada u caro badan min shabca waqadiba shabcaana macnaheedu waa saas nin iska dhergan ha labadu sifo mushabaha waaye mudakarkana afcaluu ku yimaadaa muanadkana faclaa uu ku yimaadaa labadaba sifo mushabaho waaye facila waxyaabaha ka yimaada waxaa ka mid ah facilun oo sifo mushabaha ah wa mu'anahu mu'anaskiisana facilatun uu yahay maxaa ka mid ah nakida fa huwa nakit oo macnaheedu uu yahay waa nin adadag rajulu nakid ay casir waa nin dabeecad adag oo qallafsan haweenaydana waxaa la yidhahdaa imra'atu nakida mu'anadku wuxuu ku imaanaa marka facila rajulun farixun imra'atun farixa muanaskeedana facilatun buu ku imaanaa min nakidaa laga keenay iyo farixa asifatu min facula sifada laga keeno facula intaas maxay ahaayeen sifada mushabaha ee ka imaata meeqa wasanay marka noogu yimideen afcal oo muanadkeedu faclaa yahay iyo faclaan oo muanadkeedu faclaa yahay iyo facil oo muanadkeedu facilun uu yahay idinkiidii ma qorna miya dhanka kale fiiriya bogga labaad ama meeshaasa idinkuu qoran tahay bog kalaa la fiiriyaa labadii bogaa la kala hormariyay keliya asifatu min facula wa taأtii min hada alawsaan alaatiya fi sifati اlmushabaha wa yaأtii min hada alawsaan alaatiya fi sifati اlmushabaha awsaanta soo socota ayaa waxay ku imaataa sifo mushabaho wixii faculo ka yimaada awsaantan baa sifo mushabaha ah facal sida xasan baطl xasuna wuu qurxanaaday fa huwa xasan waa sifo mushabaho baطula waa geesi noqday fa huwa baطalun waa geesi wixii fucul ku yimaada sida januba waa fogaaday fahuwa junubun rawdatun unuf ay lam turac min qablu haadihi rawdatun unuf waa beer aan weli la daaqin oo xoole aysan daaqin baa waxaa la yidhahdaa rawdatun unuf wixii fucaal ku yimaada waa sifo mushabaho oo facula ka yimaada sida shujaac shujuca geesi buu noqday fahuwa shujaacun faruta waa macaanaaday almaau fahuwa furaatun waa macaan milxun ujaaj ujaajkaasaa laga rabaa aad u dhanaan waaya ujaaj wixii ku yimaada ficaal waa sifo mushaboo maxaa ka mid ah dihaaq oo dahuqa ka yimid dihaaq macnaheed waa maxay ay mumtali ah oo buuxda waaye wa ka'san dihaaqa mumtali ah shadiid lmiraas ay shadiid lmumaarasa waa nin in badan waxaan ku soo dhex jiray mumaarasada macnaheed waa kusoo dhex jirid waa nin aad waxaan u sharibay oo in badan ku soo dhex jiray aqoon badan u leh wixii facaal ku yimaada waa la mid ayguna jabuna fa huwa jabaanun wa xasuna jabuna macnaheed waa fulyoobay fa huwa jabaan wa xasuna fa huwa xasaan ee cafiif waa nin dhowrsoon haweenaydana sidoo kale xasaanun baa laah fucaal wixii ku yimaada sida quraa'un oo macnaheedu yahay almutacabid ninka cibaadada badan quraa fucaal buu ku yimid cujaab la yaab leh fucaal wixii faciil ka yimaada sida sharufa fa huwa shariif iyo nashiid oo ah nin firfircoon iyo rasiin oo ah nin deggan fa huwa rasiinun waa nin deggan wixii faclun ku yimaada dakhuma fa huwa dakmun waa mid weyn samuxa waa sahlanaaday fa huwa samxun waa mid sahlan wixii fuclun ku yimaada saluba waa adkaaday fa huwa sulbun iyo wixii murun ku yimaada oo markeedii hore mara ahayd wuu qararaaday fa huwa murun waa qaraar ficlun wixii ku socdaa sida qirun oo ah rajulun qirun ay gayru mujaribin lilumuur nin aan arrintan hore usoo sharibin oo war aan ka hayin qofkaasa waxaa la yidhaha rajulun qirun arrin uusan war uhayn buu dhexda ka galay bidcunna waa la mid baduca fa huwa bidcun waa asagoo kale waxaan hore loo arag bidci la dhahaa laysa lahu mihaalun saabiq wax ka horreeyey ma leh wixii facuul ku yimaada sida waquur qof iska degan min alwaqaara laga keenay iyo tahuur mid nadiif ah facil wuxuu ku yimaadaa sida khashuna fa huwa khashin waa arrinka kan iyo nazuqa fa huwa naziq oo ah fudud naziq waa fudud yahay wixii faycil ku socda sida dayiq daaqa waa cuslaaday fa huwa dayiq waa ciriiri daaqa ciriiri yuu noqday yacni dayiq waa ciriiri iyo jayid waa wanaagsan yahay faacil wuxuu ku yimaada sida daahir iyo faadil asifatu min facala intaas waxay ahayn sifada mushabaho ee facuula wixii ka yimaada haddana waa wixii facala ka yimaada waa naadiraan aan dhahnay sooma ahayn wa amhilatu sifati min hada alwasni sifada mushabaho owsaanteeda oo facala ka imaane amhiladaas qaliilatun way yar tahay wuxuu leeyahay facala owsaanka ka imaata oo sifo mushabaha la dhihi karo way yar tahay minha laakiin waxaa ka mid a faciil sida xarasa fa huwa xariis waa nin dadaal badan cafa fahuwa cafiif waa nin dhowrsoon jalla waa weynaaday fahuwa jaliil waa nin qiimo leh afcal wixii ku yimaada sida ashyab iyo ashmad ashyab waxaa laga keenay min shaaba yashiibu ciruu yeeshay ashmadna waa sidoo kale waa cirada un faacil wixii ku yimaada sida sayid iyo dayib iyo qayim sayid waa hoggaamiyihii dayibna waa wixii wanaagsan qayimna waa qofka maamulaha ah oo hormuudka ah asifatu lmushabbahatu bismi اlfaacil min gayri hulaaثi intaas waxay ahaan wixii hulaati ka yimaada ama facalaada ama facila mafcuula haddana gayru hulaaiga tusaaqu sifatu lmushabbahatu sifada lagu shabbahay bismi alfaacil waxaa laga soo dhalaaliyaa min gayri hulaaثihi calaa wasni ismi اlfaacil isimka faacil wasankiisa maca shardi dalaalati haadihi sifa laakiin waxaa laga maarmaana sifadan inay tusido cala adaymuumati ay cala addawaam daymuuma waa masdaru daama daama shayu daymuumatan qaala qayluulatan kaana kaynuunatan saara sayruuratan markiisii horena feeya caluulatan buu wasankan u ahaa laakiin kadib saanu noqday marka daymuuma waxay la mid tahay addawaam sifada mushabbaho ee laga keeno ficilka kayru hulaasiga ah isimka faacil wasankiisay ku imaana isimka faacil ee ka yimaada min gayri hulaasi muxuu ku imaan jiray calaa wasni almudaaric laakiin awalka waxaa lagu bedeli jiray miim madmuuma qabla aakhirkana waa la kasri jiray isimka faacil waa la kasri jiray calaa haada alwasni ayay sifada mushabaho ku imaanay haddiiba ficil kayru hulaati ay ka timaado calaa haada alwasni ficilka mudaaric oo awalkiisa miim madmuumaa lagu bedela qabla aakhirkana la kasriyey see marka loo kala saaraa labadooda hadduu ku tusiyo xuduud iyo tajadud waa isim faacil laakiin dawaam iyo hubuud hadduu ku tusiyana sifa mushabaha maca shardi dalaalati hadihi sifa cala daymuum amhila murtaficu lqaama nin jooggiisu uu sareeyo murtafic irtafaca laga keenay murtaficu lqaama marna in jooggiisu u dharyahay marna jooggiisu gaaban yahay ma dhici karto mustaqiimu ra'yi nin ra'yigiisu uu toosan yahay sida qaalibkaa lagaa laha dimar waa ka hoos bixi kartaa taasna istiqaamada ra'yigiisa waxba u dhibi mayso mushtadulcaziima nin go-aankiisu adag yahay marka mustaqiim isimka faacila istiqaamo ka yimaada saasuu ku imaan lahaa mushtadunna ishtadda isimka faacil oo ka yimaada sidaasuu ku imaan lahaa majiiu sifati calaa wasni ismay alfaacili waalmafcuul sifada mushabaho inay ku timaado isimka faacil iyo isimka mafcuul wasankooda sifo mushabaho oo ku imaane wasanka isimka faacil iyo wasanka isimka mafcuul haddaan soo marnay soo ma aha in sifo mushabaho ay ku imaato wasanka isimka faacil haddaan soo marnay maxaa ziyaada midka hadda aan soo marnay wuxuu ahaa mimaa zaada cala athalaata haddana wuxuu rabaa inuu ku dhaco sifo mushabaho aa ah, waxay ku imaanaya tusaale ahaan faacil faacilna ayaa ku imaan jiray isimka faacil ficilka hulaasiga ka yimaada labadooda see loo kala saaraa sidii hadda aan soo sheegnay qad tajiiu sifatu lmushabahatu bismi اlfaacil sifada mushabaho isimka faacil loo ekeysiyo inay ku imaataa dhici karta calaa wasni ismi lfaacili aw ism lmafcuul isimka faacil wasankiisa ama isimka mafcuul wasankiisa idaa dalla kullu minhumaa mid kastoo labadooda ka mid ah calaa sifatin haabitatin fi lmawsuuf isimkaas faacil waayaa idaa dalla idaa dalla kullu minhumaa wuxuu la jeedaa mid kastoo labadaas wasan ka mid ah idaa dalla kullu waaxidin minhumaa labadaas wasan mid kastoo ka mid hadduu tusi calaa sifatin haabitatin fi lmawsuuf oo usan tusin min xuduudi tajadud wa mimaa dakarahu almutaqadimuuna raggii hore waxay sheegeen waxaa ka mid a daahiru nafsi daahir ayuu ku yimid ma sifa mushabahaa bas waa isim faacil sifa mushabaha daahiru nafsi nin aan cuqdad badnayn waaye qalbigiisu nadiif buu iska yahay naacimulcaysh nin noloshiisu iska qabowdahay naacimulcaysh nin noloshiisu iska qabowdahay wuxuu helo yuu iska isticmaalaa isma kalifo macnaheed lagama wada laakiin dhaqaalu haystaa xaadirulbadiiha nin jawaabtiisu ay degdeg tahay wixii aa weydiido isla markiiuu jawaabkaasina xataa haddii uu yahay xaraale xaadirulbadiiha calaa wasni faacil soo kuma imaana sifadii mushabaho calaa wasni mafcuulin ayadoo ku timidna waatana maymuunun naqiiba nin taladiisu ay barakaysan tahay almaymuun min alyumni aa laga keena oo barakada ah maymuunun naqiiba nin taladiisa lagu caana maalo oo taladiisa lagu faa'iido maymuunu naqiiba mamduuxu siira nin taariikh nololeedkiisu uu fiican yahay ilaan siirada waa taariikh nololeedka siyar baa lagu jamciyaa siiratun siyar maxmuud lkhuluq nin dabcigiisa iyo dhaqankiisu uu wanaagsan yahay alfarqu bayna sifati اlmushabahati wa smi اlfaacil sifo mushabaho iyo isim faacil maxay ku kala duwan yihiin labadooda min daalika furuuqda ay labadooda ku kala duwan yihiin waxaa ka mid a ah maa yaati wax soo socda tusaaqu sifatu sifo mushabaho waxaa laga keenaa min alficli laasim sida xasanun jamiilun oo xasuna jamuula laga keenay wa ama smu lfaacil fa yusaaqu min allaasim walmutacadi isimka faacil laasimna waa ka yimaada mutacadina waa ka yimaada hada huwa alfarqu lawal daarib xagee laga keenay darabahu waa mutacadi ah qaa'imna xaggee laga keenay qaama oo laazima waa soo hulaasi ah mustakbir xaggee laga keenay istakbara oo laazim ah mustakrijna istakrajahu oo mutacadi ah ismu lfaacil yakuunu lilasminati halaaa isimka faacil asminada saddexda ahba wuu ku tusaa maadi xaadir mustaqbal wa ama sifatu lmushabbahatu falaa takuunu ma ahaato ilaa lilmaadi maadiga almutasili bilxaadir oo xaadirka la xiriira inqitaac waa inuusan jirin marka leeyahay rajulun axmar ama aswad marka leeyahay waa inuu tilmaantaas ku sifaysan yahay daa'iman wa abadan soo maaha ila marna inuu cas yahay marna uu madow yahay ma dhici karto casaantaas uu ku tilmaanaa waktigii lasoo dhaafay ilaa hadda soo daa'im ma aha waa daa'im waqtigii lasoo dhaafay iyo hadda meel u dhaxaysa oo inqidaac uu ku dhacay miyaa jirta oo casaantii intuu iska bedelay xoogaa uu madow uu noqday ma jirtaa ma jirto laakiin isimka faacil asaga inqiaacu leeyahay haddii la yidhaahdo shalay wuu taagnaa taagnaanta siday usoo socotay ilaa maanta soo gaari mee ilan mar waxaa jirta uu ku dhacaho qucuud uu ku sifooba ama nawm uu ku sifoobaa jirta inqiaaca gelaa marka itisaal marka ma jiro laakiin sifada mushabaho waktigii tilmaantan uu ku tilmaanaa ilaa hadda waktigan aad tilmaamee oo mustaqiimu ra'yi aa leeda murtaficu lqaama aad leedahay ilaa waktigan waa inay mutasil ahaato marka inqiaac waa inuusan gelin inqiaac ma fahamteen mafhuum soo maaha waa kaas falaa takunu ilaa lilmaadi almutasil bilxaadir yujaari ismu lfaacil isimka faacil wuxuu la socdaa alficla almudaarica ficilka mudaaric fii xarakaatihi mudaarica xarakaatkiisa wa sakanaatihi iyo sakanaadkiisa waa soo marnay walaakin haadaa midkan laa yataxaqaqu daa'iman haadaa midkan oo ah mujaaraadka la socoshada laa yataxaqaqu daa'iman mar kasta kuma xaqiiqoobo fi sifati mushabaha sifada mushabaho sifada mushabaho inay xarakaadka iyo sakanaadka ficilka mudaaric ka waafaqdan waa dhici karta inay khilaaftan waa dhici kartaa laakiin isimka faacil mar kasta ficilka mudaaric xagga xarakaadka iyo sakanaadka waa inuu ka waafaqo daarib yadrib waa waafaqsan yahay munaliq yanaliqu waa waafaqsan yahay waa isimkii faacil soo maaha laakiin sifada mushabaha u fiirso munaliqu lisaani waa waafaqsan yahay munaliqu lisaan nin carab dheeraa laga wadaa muطmainu lqalbi nin qalbigiisu degan yahay daahiru lcirdi nin sharaftiisu ay nadiif tahay intaasoo dhan waa wada waafaqsan yahay oo munaliq wuxuu waafaqsan yahay yanaliq mudma'inunna wuxuu waafaqsan yahy yadma'inu daahirna wuxuu waafaqsan yadkuru waa is waafaqsan yihiin sifatun mujaariyatun lilficli laakiin ayadoo khilaafsan waa tanaa dariif jamiil dariif ficilkiisa mudaaric wuxuu ku imaanaa yadrufu soo maaha xarafka u horeeya yadrufu waa mutaxarik haanigana waa saakin dariifna awelka iyo haaniga labadaba waa mutaxarik waa iskhilaafeen marka jamiilna waa la mid yajmulu ficilkiisa mudaaric waa kaas awalka waa mutaxarik haaniga waa saakin laakiin jamiil alawal wahaani labadu waa mutaxarikaan sifataani waa laba tilmaamood kayru mujaariyatayni lilficli ficilka aan la socon wa hada huwa algaalibu fi sifati lmushabaha sifada mushabaha waxaa gaalib ku ah inaysan ficilka mudaaric aysan ka waafaqin xarakaadka iyo sakanaadka wallahu aclam markaas